bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo shanaad oo suuratu suuratu yuusuf ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey nebiyullaahi yacquub owlaadiisii markii ay u tageen iyadoo la haysto wiilkii kubahda ahayd nebiyullaahi yuusuf oo banyaamiin ninkii kaleentoodna loogaga tegey ayagoo waxay tageen meeshii sagaal nin ah arrintii bay u sheegeen nebiyullaahi yacquub aabbahooda nabi yacquubna waxa uu dhahay sidii waagi horo nebiyullaahi yuusuf markii oo ay dhagarta ku sameeyeen hadalkii uu yidhi ayuu ku soo lama celiyey haddana waxaa weeye xusniga oo qadiimka ahay oo hor ayaa waxaa ku soo kiciyo midkii jadiidka ahay kolkaasaa waxaa weeye dhibaato weyn buu ilaahay u sheegtay subxaanahu wa tacaala nabillaahi yacquub markii ay hadalka u sheegeen oo yidhaahdeen arrintaasaa dhacday waxaad weliba su su'aashaahay yidhaahdeen qaryadii oo aynu joognay oo masar iyo safarkii meeshaas aynu ku qaabilnay oonu meeshaa isugu tagnay run baanu sheegaynaa waxa weeye waxau dhahay nebillaahi yacquub naftiina ayaa idiin ziinaysay amar waadna fasheen buu dhahay anigana amarkaygu waa sabar jamiila allana wuxuu xaqiiqa ku yahay dhammaantoodba inuu ii keenay ilmahaygi ilaahay subxaanahu watacaalaa xaalkayga caalim ayuu ku yahay shay walbana ilaahay mawliciisa ayuu dejinayaa hadalkaas markuu dhahay nebiyullaahi yacquub waa ka jeestay isagoo khidaabkooda ka tegaaya waxaana uu dhahay yaa asafaa ayuu dhahay tiiraanyadaydiyey yaa xusnii ayuu dhahay yuusuf aan u tiiraanyoonaayo ayadoo labadiisa indhood ay caddaadeen oo ay tirtirmeen weeye ooyinta markaasi waxa weeye yuusuf uu u ooyaayey ilinkii markaasi ka soco jirtay ayaa waxaa dhacday in maaragtay ah, indhihiisa ay hataa cadadaadeen culamada qaar waxay sheegeen waaba indhabeelaba oo waxba arki mahaynin lix sano indhama uusan lahayn marka waa markii la yidhaahdo ambiyada waxaa ku bannaan arrin noocaasa markay tirsaalada gaasiiyaan oo amarkooda shuhroobo in waxyaabo cawaari lahoo noocaasa isaga imaan karaan laakiin waxaa kaloo la yidhi maye ma dhicina basarkiisaa laciifaa layihi araggiisa ooyinkaas faraha badanna iyo ilintaas xayiidka ahoo isla socota weeye xaqiiqatana uma uusan indho beelin ee arrintaanu waxay yidhi ooyinta faraha badanne insaanka markay ku badataa layidhi waxay keenaysaa waxyaabo oo maanic ahoo nadarka ka mancinaaya inay ku dhalato fiirada ka mancinaayo aslanna indhuhu kamaysan tegin sidaasaana raajixa qowlkaasaa la yidhaahdaa marka nabiyullaahi yacquub markii saas ay ku dhacday ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waa mid maqmuum ah oo murugaysan oo kurbaysan hadalkaas markuu dhahay waxaa la warramaya marka wiilashiisa ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranaya ay yidhaahdeen tallaahi alla ayaanu ku dhaaranaya tabta'u laa tabta'u ka zuuli maysid aabbaheennow tadkuri inaad xusaysid yuusufa yuusuf inaad xusaysid oo mar walba aad ka sheekaynaysid xataa takuuna intaad ka ahaanaysid haralan mid dhammaaday aad ka ahaanaysid oo halaag ku dhowaado weye hadalladii markaa uu yidhi aday markaasay waxaa weeye tasliye ayay u samaynayaan waa sabargelinayaan wey waxyaabaha aabbahood ku dego xusniga cadiimkaa weye haddii la yidhaha masalanba say ugu dhaaranayaan shay aysan ogsoonayn xaqiiqadiisa ilaan waxay yidhaahdeen tallaahi bay dhaheen waxaa lagu jawaabayaa waxay ugu dhaarteen baa layidhi calaa qalabati dhanni weye malahooda ayaa saas ku qaalib ahaaday waxaa odaga sidatan ka dhigay inay tahay murugta yuusuf u qabo weye marka waxa weeye qalabatu danniguna waxuu qumahaa layidhi mansilatulyaqiin yaqiin deraj maaragtay booskeeda ayuu qumaa weye amase waxaa weeyaa layidhi dhaartaanu laquulyamiinka oo waxaa weeye addoonka aan loo qabanayn oo qofku waxaa weye wallaahi oo hadda ulajeeddo uusan ka lahayn ah taasna way noqon karta aa layidhi markaasay waxay yidhahdeen ilaahaan ku dhaaranayo ka ma siday yidhaahdeen tabta'u laa ayaad ku soo qadaraysaa ka zuuli maysid tadkuru inaad xusaysid yuusufa yuusuf xataa takuuna intii aad ka ahaanaysid xalalan mid dhammaaday mushrifan calaa halaag weyele dhooli maradika madalkaaga ayaa dheeraaday aada iyo aad baa maaragtay ugu jiran tahay wiilkaadii saasay yidhaahdeen ow ambase takuuna aad ka ahaanaysid min alhaalikiina kuwa halaagsamay mid ka ahaanaysa oo dadka waxaa weeye amwaaddaas ilaa aad ku darmaysoba iskaba dhimahaysida qaala waxau dhahay nebiyullaahi yacquub ou dhah isagoo arrintaa ka jawaabaya inamaa in kaleeto mahayna ashku waan sheeganayaa basii tiiraanyadayda iyo wa xusnii murugtayda ilallaahi alla ayaan u sheeganayaa ee hadda markaan saan leeyahay cid ilaahay kayrkiisa waxba ma sheegto u hayo wa waxaana ogaha ayuu dhahay min allaahi ilaahi xaggiisa aan ka ogahay maa shay laa taclamuuna idinku idaan osoonayna ah, waxaadan ogeynana waan ogahay marka arrintu saad u malayseen maaha qaala wuxuu u dhahay nebiyulaahi yacquub ou dhah ilaahay isagoo hadalkoodii ka jawaabaaye innamaa in kaleeto maahine ashkuu anugu waan sheeganayaa basii tiiraanyadayda basigu waxaa weeye alxusnu aladii laa yusbaru calayhi weeye waxaa la yidhahdaa basiga tiiraanyada murugta aan lagu safri karin baa layidhaha ilaa waxaa weeye ina faafto qofka ka dhaafto dadku ay ku arkaan weeye iyo waxusniga ayuu dhahay tiiraanyadayda ilallaahi ilaahi ayaan u sheeganaya xusniga ayaa markaasaa yaraa layidhi xusnigu waa wax qofka isaga haaya laakiin isaga ku ah baktiguna waxaa weeyaa layidhi wax markaasi qofka ku dhacay cid walbana ay ku arkayso inay ka muuqato oo baktigu waxay yidhaahdaan tafriiqu alxusni weye wa idhaarihi weye maxaa yeele insaanka waxaa la yidhi haddii xusniga ou asturaa layidhi ou qariyaa layidhi hami ayaa la dhahaa haddii ou sheegana ou keyrkiis u sheego saasaa ahayse u yidhahdana basi ayaa la dhahaa layidhi marka basigu waa ashadulxusni yaa layidhi dunuubta midda ugu daran weye marka hadda maqaaladatan waxaa maaragtay ah, oo u dhahay baa layidhi say jibriil ayuu u dhahay baa layidhi sida la sheegay ee hadda wiilashiisa kaliya maaha maxaa yeele waxaa la weriyaa layidhi yacquub waxaa weeye wuxuu iska lahay baa li shaksi oo maaragtay ah, u leeyahay markaasi walaal camal marka shaksigaasna wuxuu ahay jibriila leyi see jibriil ayuu markaasu walaal camal la ahay oo sidaas macnaha aad iyo aad maaragtay usoo booqa jiray markaasuu say jibriil maalin wuxuu dhahay yacquubow maxay yihin waxaa maaragtay araggaaga tejiyey oo waxa weeye dhabarkaaga soo tooxay markaasuu wuxuu dhahay waxa araggayga tejiyey waa ooyinta yuusuf aan ooyaayo waxaa dhabarkayga soo tooxana xisniga aan bayaamin u qaba weyn amase culummadu waxay yidhaahdeen nin oo maaragtay saaxiib ay ahaayeen ayaa u dhahay kabacdi asay ka jawaabaya oo nin ayaa u yimiday oy saaxiib ahaayeen kolkaasuu warkaas ku dhahay baa layidhi kabacdiyaa markaasay jibriil u yimidaa layidhi markaasuu waxau dhahay yacquubow ilaahay salaamow kugu akrinaya wuxuuna kuu leeyahay miyaadan xusoonaynin ama tashkuu ilaa eh, eh, ama waxau dhahay amaa tastaxii miyaadan xishoonaysa miyaadan xishoonaynin an tashku ilaa kayrii qeyrkii inaad u sheegato markaasuu yacquub wuxuu dhahaa layidhi inamaa ashkuu basrii wa xuznii ila allahi oo warkaan meeshaas ayuu ka yidaa layidhi jibriil markaas waxau dhahay baa ilaahay waa og yahay waxaad u sheeganaysa hadda waxaa lagu dagaalaa layidhi hadalkaas yacquubaa layidhi maxaa yeela waxaa la yidhaahdaa xasanaatl abraar sayi'aati almuqarabiin dadka abraarta xasanaadkoodu dadka muqarabiintaa sayi'aadkooda weeye lianna alcataaba calaa qatli lmasala yidhi dagaalka qofka la dagaalayo derajadiisa intay la egtaa qofka loo dagaalaa marka qof walba hadduu derajo maqaamkiisu u wen yahay asaga wax yar haddii lagu arko dagaal xoogla ayaa lagu dagaalaya meesha waxaa weeye dadka caadiga aan waxba loo lahayn arrintaas kolkaasuu dhahay nebiyullaahi yacquub innamaa in kaleeta maayna ashku waan sheeganayaa bastii tiiraanyadayda iyo waxusnii murugtayda ilallaahi ilaahayaan u sheeganayaa oo basiguna wuxuu ka soo gaaraa yidhi yuusuf xusnigowna wuxuu ka soo gaaray middaan hadda damboo bayaamiin weye waaclamu waxaan ogahay ayuu dhahay minallaahi ilaahay xaggiisa aan ka ogahay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayni taasina waxaa weeye ru'yadii yuusuf inay maaragtay run ay ahaaday yuusufna uu nool yahay maxaa yeele wixii yuusuf oo ku riyooday inay dhacaayaan welina markaas ta'wiilkeedii lama gaari kabacdi haddana wuxuu dhahay yaa baniya wiilashaydiyow idhabuu taga ayuu dhahay fataxasasuu daydaya ayuu dhahay oo soo baarbaara min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiisa oo khabarkoodii soo raaja walaa tay'asuu asuu ha ka quusana min rawxillaahi ilaahay naxariisiisa ha ka quusana inahu shaaniye laa yay-asu kama quusto min rawxillaahi ilaahi naxariisiisa ila alqowmu qowmki mooyaane alkaafiruuna oo kaafiriinta haye waxyaaba cajiiba ayaa ku jira oo qofkii macnaha tadaburah uu yaabayo qisada kan sababtoo ah ambiyada ilaahay adduunyada intay joogaan noloshooda inta ay marayaan bal u fiirso inaan horta adduunyo daar aysan ahaynin oo lagu raaxaysto daaru suruur aysan ahaynin saasaad ku ogaanaysaa ilaahay addoomankiisa kuwa u jeclay dhibaatadaas iyagoo ku sugan ayaa waktigooda saas ku dhammaaday marka meeshaan culummadu siday yidhaahdeen weeye qur-aankana laga qaadanayo addunyaa daaru imtixaanin wabtilaa'in waayo dadka waxaa weeye inay mumtaxin qofku yahay ama uu mubteli yahay labadaasoo udhexeeya wax ka ma jiraan adduunyada saasaa loogu imtixaanaya nebiyullaahi yacquub dhibaatadaasaa haysato ilaahay kuwa uu jeclayna weeye waxna loo wey maayo oo ilaahay amuurtaa waa u fuuday karaa laakiin ilaahay addoonkiisa sow raba ayuu yeelanaya yaa beniya wiilashaydii ayuu dhahay hadda nebiyullaahi yacquub arrintaa waxaa la sheegaa layidhi malakulmowt ayaa soo ziyaartaa layidhi yacquubaa layidhi markaasuu yacquub waxau ku dhahaa layidhi malag yahow wanaagsan oo riixdiisu ay dayibada ay tahay suuraddiisu quruxda badan tahay ilaahay agtiisa karaamada ku lahow wiilkayga adiga maa delayo ruuxda ka qaaday yuusuf yuusufaa markaasuu mayaw dhaha malaku muuse naftiisu markaasay degtaa layidhi wuxuuna damcay baa layidhi inuu arki doono saasna waa la sheegaa layidhi marka sidaas ayaa maaragtay alla sheegay kolkaasuu dhahay yaa beniya wiilashaydiiow idhabuu taga ayuu no ahay oo u naqla masar fataxasasuu soo daydayoo soo raaraadiya min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiis khabarkoodii raashow dhahay hadda maxaa yeele hadda bayaamiinkaas la waaye hadda wuxuuba ku soo rogaal celiyey yuusufba in xataa lasoo raadiyo walaa tay asuu hana quusanuu dhahay min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa aka quusana naxariista ilaahay lagama quusto maxaa yeelay addoonka mar kasta dhibaato kasta ha ku qabatee raxmadda ilaahay waa laabudda weeye in maaragtaya ee waxa weeye la haleelo waxaa kaloo la sheegaa la yidhi yacquub waxaa la yidhi markuu owlaadiisa amraa la yidhi inay baxaan oy masar ay aadaan si waxaa weeye khabarka yuusuf iyo walaashiisa ay u keenaan wiilashiisa warqado u qoraa la yidhi isagoo u diraya boqorka masar oo markaas nabiyullaahi yuusuf waysa inuu weli aysan aqoonsanin markii bayaamiin agtiisa uu ku xabishay asagoo warqadiisa ku bilaabay min yacquub israa'iilullaahi weeye yacquubay ka socotaa oo israa'iil waan soo marnay macnaha cabdullaahi weeye luqada oo carabiyada ibnu isxaaq ah isxaaq wiilkiisii ah dabiixullaahi kii ilaahay maaragtay daraaddiis loo gowracay ah ibnu ibraahim alkhaliil ah ilaa melisi masar u dhahay u socota boqorka reer masar amaa bacdi u dhahay fa ahla beytin ow dhahay wukila bina albalaa annagu waxaana ahlu beydaan aanahay balaayada ayaana loo naloo wakiishay maxaa yeele waxaanahay ambiyada ilaahay waa tow dhah rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ashadukum balaa'an alambiyaau uma alawliyaau uma alamhal faalamhal ow dhah rasuulka calayhi salatu wasalaam balaayada waxaa idin kugu daran ambiyada ilaahay awliyada qof walba qofkuu ka garaada oo ilaahay addoominkiisa uu jecel yahow imtixaana balaayada ayaana loo wakiishow dhahay aniga u dhahay ibraahiim ahay labadiisa gamcood iyo labadiisa lugood ayaa laysku xidhay naar ayaana lagu tuuray marka waxa weeye amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuuna markaasuu ku tafray waxau dhahay adeerkay ismaaciil waxaa isagana lagu ibtileeyey qurbo markuu yaray maxaa yeele waa kii nebi ibraahim waa ku tegi doonaa haddii ilaahay ilaahay ou soo dhigay meeshaan hadda xaramka uu ku yaalo oo dhul kafraa iska ah wey oo ku koray halkaas isaga hooyadiis meel cad ugaga tegey haddii ilahay yidhaha suuratu ibraahiimaan ugu tegi doonaa waana tabrayow dhahay amarkii ilahay ku sabtay aabbahay ou dhahay waxaa lagu imtixaanay dabxi gowrac weeye sida bacdu riwaayad ay qabaan middi ayaa qoorta laga saaray markaasaa ilaahay furtay anigana waxau dhahay waxaan lahay wiil ayaan lahay wiilkaasna owlaadaydaan u jeclaay wiilkaas waxaa weeye walaalihiisaa iga wateen dhulkaas barrigay la aadeen markaasay qamiiskiisii oo dhiig la mariyey ii keeneen waxayna yidhaahdeen dhuubay ayaa cunay oo baahalkaas yeyga ayaa cunay indhahaygiyaa tegiyo saasaa intaan ooya indhahaygi baaba'een haddana mid kaleentoodaan lahay oo markaasi waxa weeye walaalkiis xagga hooyada ah asagaasaana ku sabri jiroo meeshiisi ka fiirsanaayey adiguna waad xabistay ninyaw boqorka waxaadna sheegatay inuu tuug yaho wax xaday annagu ahlu nahay waxna ma xadno tuugna ma dhalnow dhah haddaad ii soo celisow dhahay waa tagaasow dhaha waa sidii la rabay haddii kalaantood waxaanu ku habaarayaa habaar oo waxa weeye weladkaaga todobaad faraxaaga todobaad waxa weeye gaari doono asiidi doono waxaa la yidhi yuusuf markuu warqadi ahriyay aabbihiisaa layidhi oo loo geeyey aada iyo aada ugu ooyaa layidhi markaasaa sabarkiisii yaraaday markaasuu walaalihiisa isu muujiyow dhahay yuusufaanba ahayba wey markaas wuxuu u qabta waayey markaasaa layidhi culammadu marka waxay yidhaahdeen bacdul kutubna ay dhigayaan habaar haddii waxa weeye ow ow maaragtay la aqbalo waxa weeye qofkii la habaaro habaarkaas wuxuu soconayaa todoba fac ayuu soconayaa habaarku waa joogaya dadkii la habaaro oo habaar asiibo todoba fac hadday dhaafaan kabacdi waxaa laga yaabaa inay wixii todoba fac ka dambe ay cayntaan ama haddii loo duceeyo saasay ku ficnaadaan ducada laftirkeeda waxay yidhaahdaan todoba fac ay soconaysaa haddii todoba fac ay socotone oo ilaahay aqbalay wixii ka dambeeya duco kaley u baahnaanayaan bacduulculamaa sidaa ku yidhaahdo ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala wau dhahay innahu sha'niya laa yay-asu kama quustow dhahay mid min rowxillahi ilay naxariisiisa ilal qoomu qoonka mooyaane alkaafiruuna oo gaalada ah marka way soo baxeenaa layidhi masaray soo aadeen yuusufay soo aadeen oyna markaas u qabin boqorki inuu yahay nabi yuusuf inuu yahay u qabin markii ay u yimaadeen wixii dhacaa ilaahay loo sheegayaa falamaa goortii dakhaluu ay u galeen calayhi yuusuf ay u galeen qaaluu waxay yidhaahdeen waa markii ay ka soo laabteen yacquub yaa ayuha alcasiizu boqori habow masanaa annaga waxaa na taabtay iyo wa ahlanaa ahalkayni aldurru dur ayaa na taabtay juuc ayaa nugu dhacay gaajo ilaa dhulkiia abaarhay waji'naa waxaana la nimiday bibidaacatin badeeco badeecadaasoo musdaatin oo la tiricsiinaayo mastanaa waxaana taabtay annaga iyo wa ahlanaa ahlkayna aldurru lur ayaana taabtay dhibaato waji'naa waxaana la nimiday bibidaacatin badeeco musjaatin oo la kiricsiinaayo macnaha badeeco oo waxa weeye ah badeeco waxa weeye aan qiimo lahayn weeyo qofka arkaba ou xagga isaga dhaqaajira weye waa siday u tahay waxay daraahimaa layidhi oo jajab ahay ehdaa layidhi ama kabo iyo harka iyo wax saasay ahaye fa oofi noo oofi yay yidhaahdeen lanaa annaga alkayla beega noo oofi acdinaa maa kunta tuxdiinaa weeye nasiib wixii aad na sii jirtay hadda ka hore yidhaahdeen oo saman jayida waxaad nagu sii jirta oo lacag fiican hadda lacag fiican mudane nagu sii midaan xumo aan wadana yidhahdeen waxaanu doonaynaa markaasi inaan markaasi waxaa weeye wixii naaqisa aada noo joojisid maqaama zaa'ida yidhahdeen fa lanaa noo oofiye yidhahdeen alkayla beeda watasadaq calaynaa isagana in sadaqayso na saamaxay yidhahdeen laan badeeco fiican ma in allaha alle yejii waa jaasinayaa almutasadiqiina kuwa wax sadaqaysiga badane ilaahay waa jaasiyaahe adigana ilaahay waa ku sawaabinayaahe noo naxariiso markaasuu waxaa li u jilcay baa layidhi waxaana haleelay baa layidhi raxmad baa ku dhacdaa layidhi markaasuu xijaabki ayaga iyo asaga udhexeeyey ayuu iska qaadaya markaanuu hadlaya waa markuu warqadda akhristaa layidhi qaala wuxuu yidhi ow dheh ilaahay subxaana watacaala yuusuf isagoo tawbiiqinaya maxaa yeele wixii dhacayna wax yar ma ahayn oo asaga lagu sameeyey hal calimtum ma ogtihiinow dhahay maa facaltum waxaad ku fasheen biyuusufa yuusuf waxaad ku fasheen bal intii bal lasoo socday bal u fiirso oo intaas usa isu sheegi hal calimtum ma ogtihiinow dhahay maa facaltum waxaad ku fasheen niman yahabow biyuusufa yuusuf garaaci aad garaacdeen iyo beeci aad gadeen iyo waxyaabihi aad ku samayseen ma ogtihiin iyo wa akhiihi walaalkiisa ah, walaalkiisa iyo waxaad ku samayseen weye marka hadda waxa weeye walaalkana asagana bayaamiin ma jeclaa jirin markii yuusuf la waaye kabacdi asagana waxa weeye maysan soo dhoweyn jirin id wakti ou dhahay antum idinku jaahiluuna kuwa jaahiliin aad heedeen id wakti antum idinku jaahiluuna jaahiliin aad heedeen oo aada jaahil ka eedeen amarka yuusuf waxau ku dambay doono maxaa yeele qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu hoojiyey ayaa hoogaaya qof ilaahay kor u qaaday oo darajadiisa ilaahay kor u wadane nin soo celi karaayo ma jiro meeshii ilaahay ugu talagalay tegaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markay aqoonsadeen weeye maxaa yeele waxay markaasi ay garteen calaamaad bay arkeen weeye maxaa yeele mar hadduu saas dhahay dareen baa ka galay qaaluu waxay yidhaahdeen a innaka adugu yay yidhaahdeen la anta adigu ta'kiid weeye yuusufu yuusuf miyaa tahay war adigu yuusuf miyaa tahay waa yaabeen a innaka adigu la anta adigu yuusufu yuusuf miyaa tahay qaala wuxuu yidhi odha ilaahay nabi yuusuf anaa anigu yuusufu yuusufaan ah yuusufki laftirkiisii waayo ceelka aad huwi jirteen oo maaragtay aad soddon iyo dhowr sana ka soo wareegtay yuusufkiyaan ah wa haadaa midkaanuna akhii walaalkii weeye ninka aan meeshaan ku xabisoon ku haysane waa walaalkii weeye qad xaqeeqee manna allaahu ilaahayna waa ku galadaystay calaynaa korkayna inaannu soo kulanno muddo ka bacdi inaanu halkaan isugu nimaado ilaahayna u galladaystay innahu sha'niye man yataqi qofkii alla ka cabsado dhahay nabiyullaahi yuusuf oo wayasbir sabra waxa soo gaaraaya fa in allaaha alle laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa muxsiniinta ajirkooda ilaahay la yici maayo marka waxa weeye anigu waan sabray sabar baana ilaahay igu maqaan gaarsiiye waxa uu yidhi qaala waxau dhahay yuusufow dhah ilaahay markii yidhahda ma yuusufaa tahay anaa anigu yuusufu yuusuf ayaan ah wa haadaa midka kanne akii walaalkay weeye walaal ayaguba waa u yihiin laakiin ayagiyaa kala bahbaha weeye qad xaqeeqee manna allaahu alla waa galladaystay calaynaa korkayna bilijtimaaci wey inaanu soo kulanno oo hadda meeshaan ay isugu yimaadeen owlaadu yacquub oo dhan ay isugu yimaadaan weye oo waxaa weeye reer israa'iil intii ay ka koobnaayeen nebiyullaahi yacquub owlaadiisa halkaan isugu yimaadeen innahu sha'niye man yattaqi qofkii alla ka cabsadow dhah horta taqwadu saldhig weeye wayasbir haddana sabro sabarkuna muhiim weeye adduunyada waxaa weeye qofku wuxuu soo gaara duu ku sabro ilaahayna uu ka baqo baab weyn baa ilaahay u furaya wax hadda nabiyulaahi yuusuf khaas ku ah maahan saa horuu soo mari jir fa in allaha allow dhahay laa yudiicu la yaci maayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo ajirkooda waxay ka mid tahay walcu daahiri almulmar weye ilaahay waa sawaabinayaa weeye sidaa markii ay dhacday oo xijaabka uu iska fayday oo lays aqoonsaday ayay nimankii ikhwatu yuusufa ayay hadlayaan qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranay laqad xaqeeqeha aasaraka allaahu ilaahay waa naga kaa doortay calaynaa korkayna yuusufow ilaahayaa naga kaa doortay milki iyo kayrkiis ayaa ilaahay kula doortay laqad xaqeeqeha aasaraka allaahu alla waa ku doortoo waa ku fadilay calaynaa korkayna ayuu naga kaa fadilay wa in kunnaa intaanu mukhafafatu min asaqiyati weeye isinkeediina maxduuf waaye wa innaa annaguna kunnaa waxaan ahaanay lakhaabi'iina kuwa gefa ayaan ahaanay ilaahay waa naga kaa fallilay annaguna waxa weeye dad gefay ayaanu ahaanay oo gefaan ku dhacnay yidhaahdeen ah, waanu gefnay yidhaahdeen marka hadday qirteen dembigooda hadday qirteen ilaan xaaladda meel bay maraysaa maxaa yeele latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun waakaan soo maraynay oo say jibriil ou ku dhahay markuu ceelka ugu galay waad u sheegi doontaan waxay maanta kugu samaynaa maalin aysan ogsoonin maalintii hadda maantaan la gaaray ah markay saas dhaheen qaala wuxuu dhahay nabi yuusufow dha ilaahay laa tasriiba dagaal calaykum korkiina ma ahaanin alyooma maanta cid maanta idin haysata ma jirtow dhaha waxaad samayseen laydinkuma hayso maxaa yeela alcafwu cinda almaqdira ayaa loo baahan yahay markaad wax awood inaad wax iska cafisaa la rabaa sii rasuulkeenna calayhi salaatusalaam markii maka uu furtay oo waxa weeye dadkii dhulkaa jooga isu yimaadeen waa taw dhahay maadaa tadunuuna annii faacilun bikum maxaad u melihaysan idinku samayhay maanta markaasay waxay yidhaahdeen akhun kariimun wabnu akhin kariimun waxaa tahay walaa wanaagsan walaa wanaagsanna waa ku dhalay rasuulkeena waa tow dhahay idhabuu fa antum udulaqaa iska tagow dhahay waa sii daysantihiin marka haddii adiga ilaahay maqaam iyo derajo ku siiyo inaad dadka aad wixii uu si raacdo maaha inaad aarsato ma ahan taas waxa weye dhibaatay keenaysaa markaasuu dhahay kallaahi waxau dhahay qaala wuxuu yihi yuusuf ow dha ilaahay laa tasriiba dagaal calaykum korkiina maaha amba haydaarteen alyooma maanta dikriga ayuu ku khasistaa la maxaa yeelay madanatu takfiibay taagan yihiin weye meel lagu dagaalo ama maaragtay yaa lagu ceebeeyo weye marka waa waa ka dhaafay arrintaas yakfirullaahu allaha dhaafow dhahay lakum idinka allah idiin dhaafo allah idiin dhaafou dhahay waxaad gasheen wahuwa allana arxamu raaximiina inta naxariisata allih u naxariista weeye yakfirullaahu lakum ilaahay waqow idiin dhaafow dhahay wahuwa allana arxamu raaximiina inta naxariisata allihii u naxariista weeye marka waxaa weeye toobada allah idinka aqbalow dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala waa mid toobada aqbala dadka mudniyiintaana iska cafiyo weeye nebiyullaahi yuusuf karamkiisa waxaa kamid ahay deeqsinimadiisa iyo dadnimadiisa markay aqoonsadeen waxay yidhahdeen inaka tadcuunaa bukratan wa cashiyan ilaa dacaam waxay yidhaahdeen galab iyo subax dhacaam baad noogu yeertaa annaguna waanu kaa xishoonaynaa marka markaasuu waxau dhahay dadka reer masarow dhahay arrimahaas waa dhaqankoodow dhahay oo waxa weeye inay markaasi waxa weeye qof walba ay waxa weeye wakti ay wax siiyaan weeye marka sidaasaa arrinteennu tahay uu dhahay maarata waxaan aad cunaysiin walax oo markaasi annaga agteenna wax kasta hana ag yaaliine xagga macnaha wax isla cunidda iyo iskuma xirow dhahay waxyaabaha cuqdadaahoo kalen iskuma xihowdh marka sidaas markay dhacday wuxuu ka su'aalaa la yidhi aabbihiisa u ka su'aalaa la yidhi markaasay waxay yidhaahdeen dahabad caynaahu indhihiisa waa tageen war aabba iga warramou dhahay markaasay waxay adoogi illihii waa ka tageen markaasuu hadalka kan leeyahay idhabuu la tagow dhahay biqamiisii qamiiskayga haada oo midka kan ah, ah idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisii qamiiskayga haada oo midka kan ah fa rida calaa wejhi abii aabbahay wejigiisa hurida ya'ti wuxuu ahaanayaa basiira mid wax arkaaye wa'tuunii iilana kaalay oo la imaada biahlikum ahalkiini ajmaciina dhammaanu dhah qamiiskiisi ou soo dhiibay qamiiskaan waa kii hore aan soo warrannay oo waxa weeye laga soo loo ceelkii markii lagu riday loo keeno weye waa qamiis ibraahim weeye oo markaasi dabka markii lagu tuuraayey ee loo lidisa weye asagana waa taan hubuu soo marnay markii ceelkii lagu rogay dharka qaadeen qamiiskii loo keeno asagaas u ahayn oo labisiye kamiis marka wuxuu ahay baa barakaysan u ahay markaasaana waxa weye sidaas ayaa lagu soo riday hase yeeshee casharkeenna meeshaasaan ku ekanaynaa casharka damaan ku bayaaninaynaa wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo shanaad oo suuratu yuusuf ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi yuusuf ayadoo markaan meel gebagebaa ay u dhow dahay markii waxaa weeye walaalihiis xijaabka uu isaga qaaday oo waxa weeye ay is ogaadeen aabihiis ayuu ka su'aalay yacquub sida xaalkiis uu yahay markaasi waxay yidhaahdeen indhihiisi way tageen oo waxa weeye indhihiisi waa baaba-een marka waxa weeye sidaas ayaanu kuu sheegaynaa ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nebi yacquub idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisii qamiiskayga haadaa oo midka kana la taga ayuu dhahay idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisii qamiiskayga haadaa oo midka kan ah horay waxaanu casharkeenna hore ugu soo marnay qamiiskaanu inuu ahay qamiiska oo nebiyullaahi ibraahim oo loo libisay markii dabka lagu tuuray horayna suuradda horaa ugu soo marnay waxa weeye halkaas ayaa maaragtaya uu ka yimiday qamiiskaas waxaa weeye nebiyullaahi ibraahim isxaaqaa ka dhaxlay isxaaqna waxaa weeye waa hayso jirayoo nabi yuusuf ayuu qoortii waxiyi jiray nebiyullaahi yuusuf markii ceelkii lagu tuuray oo la qaawiyey ayaa qamiiskaas loo soo qaaday kolkaas ayaa meeshaas loogu keenayo shay waxau ahay barakaysan oo asar saalixa ayuu ahaayaa layidhi waxaa laga keenay jannada saan horuu soo marnay marka waxaa iska lahay waxuu iska lahay baa layidhi oo qamiiskaas uu lahay baa layidhi riix ayuu iska lahay baa layidhi riixaa ku jirtaa layidhi qof kasta oo mubteli yahoo ibtila lagu riday haddii ou la kulmaa layidhi oo lagu taabto waa caafimaada caafimaadayaa layidhi maxaa yeela waxyaabaha asar saalix ah oo dhan ayaa sidaasa wuxuu adayba asar saalixa ah ay ka soo jeedaan waxa weeye faa'iidadaasay iska leeyihiin kolka markii saas ay dhacday qamiiska ayuu soo dhiibay markaasuu dhahay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga haadaa oo midka kan ah lataga ayuu dhahay faalquhu rida ayuu dhahay calaa wejhi adii aabbahay wejigiisa ku ridow dhahay oo wejiga aabbayha laga saara markii loo geeyo ya'ti wuxuu ahaanayaa basiiran mid wax arkaaya ayuu ahaanaya indha ayuu bixinayaa wa'tuunii iilana imaada ayuu dhahay biahlikum ahalkiina ajmaciina dhammaantiinuu dhahay ilmihii iyo dadkii maaragtay ablaheedeenna ha la soo wadow dhahay macal aabbaha la soo wadow dhahay kulli maaragtay yaa sidaad ku tihiin reer yacquub aad ku tihiin kasoo guura ayuu dhahay dhulkaas aad oo baadiyaha waxay ahaayeen baa layidhi toddobaatan iyo labay ahaayeen baa layidhi oo rag iyo haween isugu jiraa layidhi qaar waxay yidhahdeen toddobaatan iyo saddexay ahaayeen markaas wuxuu u diraa layidhi boqol gaadiida ayuu u diraa layidhi kolkaasu wuxuu dhahay gaadiidkaas kusoo guura waxaa layidhi markay masar ay ka baxaayeen baa layidhi oo reer banu israa'iil waxaa weeye markay masar ka baxayeen oo fircoon la halaagayo nabi muuse ay la socdeen lix boqol iyo maaragtay eh, waxay ahaayeen lix boqol oo kun ayay ahaayeen baa layidhi lix boqol iyo todobaatan iyo shan kun aan dhihi lahay saasay ahayen aa layidhi lix boqol iyo todobaatan iyo shan kun ayay ahaayeen baa layidhi oo waxa weeye caruurta iyo dadka lucafada aysan ku jirin guriyadoodu xa markaas waxay gaaraysaa layidhi malyan iyo laba boqoloo kun ayay gaaraysaa layidhi marka ilaahay yaa barakeeyaa layidhi ilaa markaasi waxaa weye cadadkaas ay ka gaaraan baa layidhi muddo oo yaray ku gaareen riib wey way aad iyo aad u bateen baa layidhi maxaa yeela yacquub iyo muuse waxaa u dhexeeyaa layidhi afar boqoloo sano markaasay cadadkaas faraha badan ayay ku gaareen marka waxaa weye masar sida ay ku yimaadeen reer banu israa'iil ayaa sidaas eeday arlu masar siday ku yimaadeen sababtaasay eeday markii yacquub iyo awlaadiisa ay halkaas ka imaanayeen ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxa uu dhahay aabbahay wejigiisa kuridow dhahay mid wax arkaay u ahaanaya wa'tunii biahlikum ahalkiinana iila imaada ajmaciina dhammaan walamaa goortii ayuu dha ilaahay fasalat ilciiru safarka ou sooxmow dha ilaahay oo ay ka baxeen cariishu masra ay ka baxeen magaaladii waxaa weeye dhulkii cimaarada ahay ay ka baxeen walamaa goortii fasalat ilciiri u dhilaahay ciirta ay soocantay qaala abuuhum aabbahood waxau dhahay waa yacquub weeye markii ay ka soo baxeen wiilashiisii masar ay ka soo oo magaaladii meeshii dhismada ugu dambaysay ay ka soo baxeen yacquubna guriga ou joogo oo markaasi waxaa weeye ilmihiisa ilmo ay dhaleen oo awowo uu yaha uu la jiro ayuu wuxuu dhahay baa layidhi inii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf riixdiisa ayaan helayaa yuusuf uleygiis unugiisiyaa gela hw dheh waxaa soo gaadsiisaa layidhi dabaysha la yidhahda riixu saba oo rasuulkeena calayhi salaatusalaam uu dhahay nusirtu bisaba wa ahlikan caadun bidabuur riixdinagu uu dhahay riixdaasu nasriyba ka shaqaysaabe dadkaasi adduunyada way joogtaa riixdaasaa soo gaa gaarsiisaa layidhi ilaahay ilimkiisa inay kusoo gaarsiisaa layidhi saddex maalmood ama sideed maalmood iyo ka badan dhul loo socdo ayuu maaragtay kasoo soo qaadaa layidhi lowlaa an tufallijuuna ayuu dhahay inii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf unugiisiyaan helayaa lowlaa an tufallijuuni inaad igu dabbaalnimo xugminaysiin ma ahaateena lowlaa an tufallijuuni inaad igu safiihnimo xugminaysiin ma ahaateena ayuu dhahay haddaadan safiih weeye odagaan waa isku dardarmay aadan idhihi lahayna waad ii rumay laheedeenw dhahay ayagana arrintaas mustaxiilayba la tahda qaali waxay yidhahdeen marka wiilashii tallaahi ilaahayaan ku dhaaranaya innaka adugu aabbaheenow lafii dalaalika gefkaagiaad ku sugan tahay alqadiim oo horreeyey waxa weeye xadgudubka aad ku xadgudubta jacaylka yuusuf ayaad weli ku sugantay ilaahay iyo liqihi aad maaragtay aad rajaynayso inaad la kulmayso muddo fara badan markii laga joogay inii anugu ayuu dhahay laajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf riixdiisi lowlaa an tufalliduunii inaad igu jaahilnimo xugminaysiin ma ahaateen ayuu dhahay qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay aan ku dhaaranay innaka adigu lafii dalaalika hadda baa'idan waxay ka wadaan khada oo xagga ra'yiga ee diinta hadday ka wadaan waaba ku gaaloobayaan sii hore aan soo marnoo kaleentood weeye alqadiimu oo horeysa yidhahdeen sidaas markii la yidhi shibna la kala yidhi waxaa soo gaaray beledkoodii raggii maaragtay awlaadda yacquub ahay oo haddana wada qamiiskii nabi yuusuf ay ka soo qaadeen falamaa anjaha albashiir yowdh ilaahay kii bishaaraynaya markuu yidhi waxaa la sheegay ninkan wuxuu ahaa yahuuda ayuu ahaa layidhi oo qamiiska waday maxaa yeele marka hore ayuu wuxuu soo qaadaa layidhi qamiiska oo beentahay dhiigga beentahay la mariyey asaga ayaa u keenaya layidhi yacquub markaasuu wuxuu jeclaadaa layidhi inuu ka farxiyo aabbihiis markaan sidii waxaa weeye markii hore u aga murjiyey inuu haddana ka farxiyo ilaahay wuxuu yidhi falamaa anjaha albashiiru kii bishaaraynaya markuu yimidow dha ilaahay alqaahu waa riday qamiiskii calaa wejhi yacquub wejigiisa ayuu ku riday fartada dabeedna wuxuu ahaaday yacquub basiira mid wax arkaayo ayuu ahaaday alqaahu waa ridow dhah ilaahay daraxal qamiisa weeye qamiiska ayuu tuuray calaa wejhi wejigiisa fartada wuxuu ahaaday yacquub basiira mid wax arkaayo qamiiskii indhaha haddii looga sii gufanaayey indhihiisa caadigay ku soo noqdeen marka hadda meeshaas waxaa laga garanayaa atabarug bilasari saalix weeye asarta oo saalixa in la barakaysanayo ayaa laga qaadanaya haddana waxa weeye shayga sidaasa in ilaahay subxaanahu watacaala uu wadeeca dhigaayo khayrka ayaa laga qaadanaya qaala wuxuu dhahay markaasi yacquub alam aqul lakum saw idiinma dhihin inii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi ilaahi xaggiisa aan ka ogahay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonina miyaan anugu kaas qaala wuxuu yidhi odha yacquub markii arrintu saasay u dhacday raggii waagi hore la hadlaayo dhahayey inaka lafii dalaalika alqadiim iyo wax ogid iyo dhahayey ayuu la warramaya kolkaasuu dhahay alam aqul lakum sow idinma dhihin innii anugu aclamu waxaan ogahay min allaahi ileyh xaggiisa aan ka ogahay maa shay laa taclamuuna aydaan ogsoonayna qaaluu waxay yidhahdeen marka yaa abaana aabbahaynow istakfir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayn inna annagu kunnaa waxaan ahaanay khaadi'iina kuwa gafayayaan ahanay dembiga aan galnay dhaafid noo weydiiyo ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf noo weydiiye yidhaahde sidaasay dheheen marka maxaa yeele arrintii markaan meel yaab lahay maraysaa meel gebagebaana way maraysaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yaa abaana aabbahaynow ayay yidhaahdeen istakfir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayni Ah, udlub lanaa min rabbinaa weeye rabbigayna noo weydii inuu dembigayna noo dhaafo marka hadda waxay kamid tahay arrintaasu wasiilay ka dhiganayaan dembiga hadda ayagaa galay mahe yacquub ma uusan jirin haddana waxay leeyihiin dembi dhaaf noo weydiyay leeyihiin marka qofkii waxa weeye adiga kaa khayr badan ilaahay subxaanahu watacaala in wasiilo loogaga dhigto waxa weeye wax markaasi iska cad weeye ah, marka sidaas ay yidhaahdeen inaa anagu kunaa waxaan ahaanay khaadi'iina kuwo gefe ayaan ahaanay aasimiin baan ahaanay yidhahdeen qaala markaas wuxuu dhahay yacquub sawfa jeer dambe astakfiru lakum waan idiin dhaasid weydii doonaa rabbii rabbigey macnaha waxaa laga qaadanayaa qofkii kaa khayr badan inaad ilaahay io tuub inaad tidhaha inay mashruucay tahay maxaa yeele hadda nimankaanu dembigan ayagaa galeen markay dembiga ay galeenna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayagaa dembiga loo hay yacquubna waaba kii la dhibay u ahay oo awlaaddan way dhibeen haddana ilaahay subxaanau watacaala ayuu wasiilo ugaga dhiganayaa marka qofkaad isleedahay waa kaa khayr badan yahay ilaahay dembidhaaf ii weydii oo ilaahay wasiilo igaga noqo in la yidhaahdo inay caddahayo nusuusta ay ku caddaha laga qaadanayaa ousan tawasulku ousan haynin wax ilaahay kayrkiis la baryaayo macnuhu inaysan haynin ah, maxaa yeele adiga laftirkaaga haddii aad qof wax ka rabto qofkaan aqoontaasa amba xiriir idinka dhexaynin waxaad raadinaysaa qofaad aqoon ule qofkaas aqoon u leh oo saaxiib inay isu dhow yihiin oo wax ka maqlaayo ayaad leedaha yaa loogu dugaalaa makhluuqiyaaba saas la yeelaya rabbiga muxuu yaatw ah. marka haddana wuxuu dhahay saufa astakfiru lakum rabbii macnaa ku jira saufa jeer dambe astakfiru lakum waan idiin dhaafid weydiin doonaa rabbii rabbigayga hadda waxaa la yidhi inahu rabbigeygu ayuu dhahay huwa alkafuuru allihii dhaafo weeye alraxiimu allihii naxariisto weeye ilaahayna waa kafuur raxiim hadda waxaa la yidhi istikfaarkan uu ilaahay u weydiinayo in dembiga loo dhaafo wiilashihiisa dembiga ilaahay uu ka cafiyo wuxuu u baa la yidhi wakti waktiga lina waktu saxarka la yidhahdo waktiga hiraabta ahoo waxa weeye ducadu ay ilaahay subxaana watacaala uu ajiibo waktigaas haddana waxa weeye ducada laftirkeedu inay demin ay munaasab ay tahay oo munaasabad inay u baahan tahay ducada laftirkeedu ayaa laga qaadanaya maxaa yeele waktigaas waktiga raxmadda ilaahay uu soo degayso oo ilaahay subxaanahu watacaala naxariisiisu ay socoto oo markaasi waxa weeye ilaahay uu leeyahay hal min saa'ilin faucdiihi weeye wax waxay su-aala aan siiya ma jiraa hal min mustakfirin fa akfira lahu mid ilaahay dhaafi weyjaa maja u dhaafo axaadiista saasay ku socdo marka marka laguu ducayhayo laftirkeeda amba adigu aad ducaysanayso laftirkeedu waxay rabtaa in macnaha meel munaasaba ay hesho ducadu saasaa lagu sii ajiibo ogi sida rasuulkeena calayhi salaatusalaam markii la weydiiye ayu ducaa'i asmaca lii duca see la ajiibu og markaasuu nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay adducaau adducaau ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam khalfa salawaati alkhamsi ou dhahay ducada oo shanta salaadood bacdigooda iyo maaragtay adducaau dubura salawaati alkhamsi ou dhahay shanta salaadood ducada ka dambaysa iyo jawfu alakhiir weye habeenka maaragtay yaa waktiga ugu dambeeya xadiis saxiixa weeye marka waktigaas waxa weeye ducada munaasabay sii tahay in la ducayso ayaa munaasab munaasabkiiah weye waktigii waktu saxarka ee markuu gaaro salaadu istaagaalay isagoo rabbigiisa u salaadii salaaddii markuu dhameeyey weliba marka wax laga ajiibaayo waxaa loo baahan yahay oo ilaahya baryaysa inaa horta marka hore salaadu dukato labadiisa gamcood ayuu kor u qaaday isagoo weyse qabo waxaa la rabaa adoo weyse qabo weliba qiblada u jeeda markaasuu wuxuu dhahayaa la sheegay ilaahaa ku cilmi leh allahuma kfir lii jazacii calaa yuusufa wa qilati sabrii canhu wakfir li wlaadii maa atow inaya wa akhiihim yuusuf waxau dhahay baa yidhi ilaahu ii dhaaf argagaxaygii aan yuusuf u argagaxaayo iyo sabaryeeladaydii owlaadaydana u dhaaf wixii markaas ay la yimaadeen oy markaas si aniga ay ugu sameeyeen iyo walaalkood yuusuf ilaahayaa marka u waxyoodaa la sheegay qad kafartu laka walahum ajmaciina adigaa waan kuu dhaafay ayagana waa u dhaafay hadda asaga kiisa dembi maahane waxay kamid tahay min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin weeye markaa sidaasaa la sheegay saufa astakfiru lakum rabbi ou dhahay oo isla hadda waktigii markaas uu taagnay dembi dhaaf ilaahay idin weydiin laaki waktigan idinla sugaya marka ducadu munaasabay u baahan taha laftirkeedu waa saan hor u sidaas ayuu markaas u dhahay Ah, amase waxau la sugaayaa layidhi laylatu habeenka jumcada maxaa yeela wakti saaca saacad la yidhaha saacatulijaaba ku jirtaa la layidhi markaasay masaray u jihaysiinaa layidhi yuusuf waa baxay baa layidhi isaguna iyo dadkii akaabirta oo dawladiisa ahay si ay aabbihiis iyo maaragtay waaliis usoo dhoweeyaan ayagina waxaa weye halkaasay ka soo rarteen dadka waxaa weeye ahlu siiradaah warar badan ay ka qoreen meeshaas laakiin ka gaari mayn marka way soo baxeen kolkay soo baxeen masaray soo aadeen waa si yaab leh ciidan fara badan iyo waxyaabo badan iyo macnaha wax lagu soo dhoweeyey walaxaan la qiyaasi karin ayaa lagu soo dhaweeyaa layidhi falamaa goortii dakhaluu ay galeen ow dha ilaahay calaa yuusufa yuusuf ay u galeen oy masar ugu galeen aawaa waa dumay dumayow dha ilaahay yuusuf ileyhi xaggiisa abaweyhi labadiisa aabbo u dumay waxaa weeye aabihiis iyo maaragtay hooyadiis ama hooyadiis ma noolayna habaryartiisaa la sheegay maxaa yeele hadda habaryarta hooya waa laga cabiri karaa maxaa yele rasuulkeenu wuxuu yihi alayhi salaatusalaam alkhaalatu bimansilati ummiyow dhah rasuulka calayhi salaatusalaam habaryartu hooyada derajadeeday tahay oo habaryarta waxaa la rabaa in loo ixtiraamo sida hooyada maxaa yeele soomaalida habaryarayba dhahan habartii yareeda w habarta weyn ku xigto aawaa waa dumay ilayhi xaggiisa abaweyhi labadiisa aabba ayuu u dumay oo soo dhaweeyey wa qaala waxauna u dhahay idkhuluu gala misra masar gala in shaa allaahu ilaahay haddou yidhaahdo aaminiina idinkuu aamin wa qaala wuxuu dhahay idkuluu gala misra masar gala in shaa allaahu ilaahay haddou yidhaahdo aaminiina idinkuu aamin way galeen baa layidhi yuusuf marka waxau ku fadhiistaa layidhi kursi sariirtiisuu ku fadhiistay wa waa kor yeelow dha ilaahay yuusuf abaweyhi labadiisi aabe cala alcarshi carshiga korkiisa uu kor yeelay carshigan waa sheegay carshiga luqadaa sariirulmeligaa la yidhaha markii la dhihi jiray waa meesha kan weeye warafaca waa kor yeelay abaweyhi labadiisi aabbe cala alcarshi sariirta ayuu u kor yeelay waxaa weeye sariirta isagu iska lahayo sariirulmerigaaheeda ayuu u kor yeelay wa qaruu way hoobteenowna ilaahay labadiisii aab hooyadiisii aabihiisa ama bariirkiisa iyo aabbihiisa iyo walaalihiisa lahu yuusufowdha ilaahay sujadan ayagoo sujuudaayo sujuuddan waxaa weeye sujuud oo inxinaa weeye oo markaasi waxaa weeye tawaaluca weeye ee jabhadood ul kala dhiga mahan waxaana la sheegaa layidhi salaamtooda oo zaminkaas ayaaba saas eheeday ee hadda annagu saas ma samaynayno laakiin ayaga dhaqan ahaan zamankaas salaamta ay iska lahaayeen ayaa sidaas eheedaa layidhi ah, marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wakaruu way hoobteen lahu yuusuf ay u hoobteen sujadan ayagoo sujuudahay oo hooyo iyo aabbe iyo walaalihiis kulli aan la kala harin ayaa markaasa waxaa weeye sujuuddaas waa inxino weye ah, marka caadada lmuluug ayaa saas ilaaliya laba qowl ayaa midsaas qabaa qaar waxay yidhaahdeen sujuuddaanu xaqiiqayba ahayd oo wa jabhada ayay dhulka dhigeen marka hadda iskaal ma keenaysaa layidhi ah, sujuudda xaqiiqadaa maxaa yeela waxaa weeye sujuudda xaqiiqada horta ilaahay bay udhacaysaa layidhi marka waxaa la leeyaha la yidhi haddii xaqiiq sujuudda xaqiiqada heeda la yidhaahdo sujuud horta ilaahay usujuudayna u sujuudaynaa la yidhi marka waxa weeye yuusuf waxaa laga yeelaa la yidhi kalqiblati oo kale sujuuddaasoo qibla u ahaayaa layidhi maxaa yeele hadda sujuudi malaa'igta oy aadam u sujuudeen alaftirkeeda labadaas qowlaa ku jiray laakiin sujuud oo hadda marka yuusufay u sujuudayaan cayn ahaantiisa mahayne ee eebdadlacamalo u ahaa ayaa layidhi ee sujuudu ilahay udhacayso waa markii la yidhaahdo sujuudu xaqiiqa ehed laakiin sida raajixa ah, sujuud oo inxino ah oo caadada waktigaas ayay ehedaa layidhi oon laysku qabsanaynin haddii la yidhaahdo see yuusuf raalli ku noqday inuu u sujuudo ee maaragtay aabbihiis iyo hooyadiis inay u sujuudaan ayagoo asaga ka weyn oo markaasi haddana dhalay say ku dhici kartaa haddii la yidhahdo waajibkuna wuxuu ahay haddii la yidhaahdo in edabta la ilaaliyo waa siday arrintan waxaa lagu jawaaba haa layidhi arrintaana waxay aheedaa layidhi amar min allahi ka yimid aheed amar ilaahay xaggiisa ka yimid oo lagu xaqiijinayo ru'yadii hore aynu soo mari jirnay oo nebiyullaahi yuusuf ou ku riyoodo inii ra'aytu axadda cashara kowkaban washamsa waalqamar ra'aytu miisaajidiina u dhahay saasaa la sheegaa layidhi marka hadda muddadaas arrintaasu saasay u dhacdaan leeyahay ee ma ahan in markaasi waxa weeye ay arrintu ay tahay arrin oo markaasi waxa weeye edab eh, xadgudubka oo adabka uu ku hadlaynayo weye marka waxaa la yidhi yacquub waa dhintay baa la yidhi isagoo maaragtay boqol iyo labaatan sano jiraa layidhi marka dadkii misriyiinta ahay ayaa kusoo soo buuqayaa la sheegay qabrigiisa markaasaa waxaa weeye sanduuqay geliyeen baa layidhi oo marmar ah markaasay ku duudeen nayl meesha ugu sarraysaa layidhi ah marka hadda saas eh, waa la sheegay ama waxaa la yidhi waxaa dhi eh, yuusuf laftirkiisa ayay meesha isku duugeen yacquub marka hore way ku duugeen laakiin yacquub sida raajixa waxaa weeye meeshaas in lagu duugay damceen laakiin waxa weeye nabi yuusufaa joogayo waxa weeye asaga ayaa meeshaas ka qaaday wuxuuna u geeyey arladiisa horoo shaamaa lagu duugaa lay ardul muqadasaa la geeyey laakiin markii nabiyullaahi yuusuf ay masriyiinta ay ku duugeenaa layidhi nayl meeshiisa kore ayagoo doonaya webigu inuu ugu maaratay ugu barakoobo waxa weeye mar dambe ayaa meesha isagana laga qaaday lakin ilaha ku cilmin hadda arrintaas wax hadda nusuus oo sii caddaynaya ma jiraan marka waa iska dhaafaynaa taas ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wakaruu way u dhaceen lahu yuusuf sujadan ayagoo sujuudaya maxaa yale sujuudda labayna sujuud oo lugawiya iyo sujuud xaqiiqiyahay u qaybsantaa wa qaala wuxuu dhahay markii arrintaasu dhacday nabi yuusuf wuxuu dhahay yaa abati aabbaheeyow haadaa midka kan hadda dhacay ta'wiilu ru'yaaye ru'yadayda cabirkeedi weeye wa qaala wuxuu idhi yaa abati aabbaheeyow haadaa midkaanu ta'wiilu ru'yaaye ru'yadayda tacbiirkeedi weeye min qablu hadda ka aan ku riyooday qad xaqeeqee jacalahaa ru'yadaasna wuxuu ka yeelay rabbii rabbigaygu xaqan xaq ayuu ka yeelay rabbigaygu xaquu ka yeelay bal imisaa kasoo soo wareysay waxaa dhici karaysa dadku waxay rabaan wixii hadda ay ru'yo ay ku arkaan in berri ay arkaan wixii marka hadda ilaahay ay ka baryeen in biri ay arkaan waxa weeye wax walba waktiga ay dhacayeen ilaahay baa ku cilmi subxaanau watacaala ambiyadu ilaahay yaan loo sheegin maxaa yeele nabiyullaahi yuusuf iyo haaruun markay habaareen fircawn waa sii layidhi qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun maxaa ka soo wareegay afartan sanaa kasoo wareegtaa leyii marka ru'yada laftirkeedu markii hadda ad wax aragto waxaad dhehi karaysa semin dambo inay maaragtay tawiilkeedu u yimaado xataa waxaa dhici karaysa wakti ada adigu noolaynin inay timaadaa dhici karaysa oo dad dambe ay arkaan weeye waqad xaqeeqe ayuu dhahay haddana axsana bii waa ii ixsaan falay rabbigaygu id wakti akhrajanii oo igasoo iga bixiyey min asijni xabsigu iga soo bixiyey wa jaa'a bikum idinkana uu idinka keenay min albadwi baadiyiha uu idinka keenay min bacdi an nazaga shaydaanu shaydaankii markuu fasahadiyo bacdigeeda baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna ikhwatii walaalahayga dhexdood ina rabbii rabbigayga ayuu dhahay ladiifun allihii furid badan weeye bimaa yashaa wix uu doonaayo inahu rabbigaygu huwa alcaliimu allee ku cilmile weeye khalqigiisa alxakiimu allee falsuuma wuxuu sancaynaayo nebiyulaahi yuusuf waa hadlay oo waxau dhahay markii arrinkii saas u dhacday waxa uu yidhi aabbaheeyow middaanu waxa weeye ru'yadayda tacbiirkeedu weeye hadda koor aan ku riyoodo waana ilaahay xaquu ka dhigay waqad axsana bii ilaahayna waa ii ixsaan falow dhahay id wakti akhrajanii uga soo bixiyey min asijni xabsigu uga soo bixiyey oo nimankii maaragtay reer masar ay ku rideen weye hadda waxaa layidhi ma uusan dhihin min aljabbi ma uusan dhihin ceelkii ma uusan dhihin aa layidhi waxau markaasi iska karaamaynayaa inuu waxyaabihii ay sameeyeen dib u xasuusiyo si aan macnaha khajal uuna ugu dhicin cabsi nimankaan u gelin maxaa yeela qofka haddii waxa weeye mar aad iska cafiso waxyaabihii uu kugu sameeyey inaad xasuusata ma aha doqonnimo weye taas saasaad iyeesha saasaad iyeeshadaas waa laga hooyi wa jaa bikum idinkana uu idinka keenow dhahay min albadwi baadiyiha uu idinka keenay min bacdi an nazaqa shayddaanu shayddaankii marka uu fasaadiyo bacdigeeda baynii aniga beynkayga iyo wa bayna ikhwatii walaalahayga beynkooda ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay ladiifun allihi turid badan weeye limaa yashaa wix uu doono ilaahay waa u turayaa inahu rabbigayguna walcaliimu allee ku cilmile weeye khalqigiisa alxakiimu allee faslubun wax u tancaynaayo aabihiis marka waxaa la yidhi arrintaas marka u meeshaasuu iska joogi jiray yacquub waxa u joogaa la yidhi marka oo markii laga keenay yacquub baadiyaha laga keenay oo masar la keenay labaatan iyo afar sano ayuu joogaa la yidhi ambase wuxuu joogaa la yidhi toban iyo todoba ilaah ku cilmile marka muddadii waxaa weeye oo soo faaruqaayey na waxay ahayd baa layidhi toban iyo siddeed amase afar sadan amase maaragtay siddeetan sano ayaaba laga joogaa layidhi muddadii uu soo faaruqaayey iyo waktiga kan waxaa udhexaysaa dhexaysaa layidhi intaasna waa la sheegay nabigiisu uu soo faaruqaayey mawdaa ku soo xaadiray marka yacquubaa layidhi markaasuu u dardaarmay wiilkiisa yuusufa inuu qaado oo uu ku duugo cinda abiihi aabihiis agtiisa oo isxaaqa weye asaga ayaa raacay baa layidhi markaasuu meesha isxaaq ku duugnay ayuu kusoo duugaa layidhi masaro usoo laabtaa layidhi aabihiis geeridiisa kabacdi nabi yuusuf waxau ayaa la sheegay labaatan iyo saddex sanaa noolay baa layidhi marka markii hadda waxaa layidhi amarkiisa ou taam noqday nabi yuusuf ou ogaaday inaan waxaa weeye ousan daa'imaynin oona adduunyadan waxaan lagu siiyey nabinimadan iyo boqortooyadan idinka sii jiraynin ayaa naftiisii waxay u hilowdaa yidhi in ilaahay uu siiyo milka oo daa'ima uu siiyo markaasu waxa weeye sida tan ayuu ilaahay subxaanau watacaala oo u baryayaa maxaa yeele adduunya wax kastoo lagaa siiyo oad ka gaartaba wax dhammaanay weye ma ahan marka waxa weeye adduunyo yaroo lagu siiyey inaad aakhiradii ku halmaanto ood aad iska dhigto walaxaanba dib dambe aanan maaragtay aka tegaynin dadka juhaalada ah ama musiibadu ay ku dhacday ayaa wax yaroo adduunyaha markay helaan ayaa markaasaa waxaweye halkaasaa waxaweeye ayaa ku baabaa markaasuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa milki oo daa'im ahou weydiisanayaa sida tan ayuuna leeyahay marka haddii ilaahay yidhahdo ducadiisaan inta hadda oo ka harsan waxaa inta qisadii nabi yuusuf ka dhiman weeyey intaan ducada marka haddii ilaahay yihaahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa iyadoo qisadii nebiyullaahi yuusufna meeshaas iskii sii gebagoobayso hase yeeshee casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu